بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaynu joognay darsigeennii iyada oo bayt اlmaqdis uu galay gacantii nimankii masiixiyiintaha ama kiristanka ahaa oo markay qabsadeenna dadkiina ay laayeen macaalimtii magaaladana ay wax badan ka beddeleen siiba masjid alaqsa laftiisa oo qayb ka mida kiniisad bay ka dhigeen qayb ka mida waxay ka dhigeen meel ay degaan nimankii fursaanta u ahaa weliba gaar ahaan fursaanta isbitaariya la yidhaahdo qayb kaloo ka mida waxay ka dhigeen meel hubka la dhigto qayb ka mida waxay ka dhigeen meel fardaha lagu xidho qayb ka mida yacnii macaalimtii masaajidka o dhan way baabi'iyeen waxaanay noqotay inay gacantooda uu ku jiro sagaashan sannadood oo dambe sagaashankaa sannadood waa wakhti muslimiintu iyagu isku mashquulsanaayeen baqdaad gudaheeda la ysku haystay nimankii baatiniyiinta ahaa ay soo baxeen xashaashiinta kuwii la odhan jiray ay yimaadeen oo ay bilaabeen waxaan ay assassinationska u yaqaaneen xataa la yidhahda kelmadda assassination ee af ingiriisiga ahi waa xashaashiin oo la tarjumay ayaay kelmaddaniba kuma jirin luqa ingiliisiya qabla kuwaasi intii aanay imanin ikhtiyaalaadkaasay bilaabeen caalam alislaami oo sidaasiya ayaa waxaa bilaabmay saxwa islaamiya jadiida saxwadaasi waxay isku dayday baatiniyada inay radido boqoradii iyo nimankii maadiyiinta ee isdilayay in la radiyo dadka in aakhira la xasuusiyo ilaahay subxaanah wa tacaala in dib loogu xidho waa saxwada raggii caanka ka ahaa wakhtigaas ee saxwadaa dib u bilaabay waxaa ka mid ahaa abu xamid alghazaaliy raxmat ullaahi calayhi imaamkii la odhan jiray waxaa ka mid ahaa cabdilqaadir aljaylaani sheekhii la odhan jiray allah wada naxariisto culimmadaasi waxay bilaabeen tarbiya ruuxiya xooggan oo ah dadka in maadiyaadka laga kaxeeyo oo aakhiro iyo ilaahay la xasuusiyo dabeetana waxaa bilaabmay jiil cusub oo muslimiina gobolladii muslimiinta ee kala googoonaa waxaa jiray meesha xalab la yidhaahdo waxaa haysan jiray nin la yidhaahdo aaq ibnu sanqar oo ataabigti ka mid ah wiiluu dhalay oo zanki la odhan jiray naanaystiisina cimaaduddiin ahayd cimaaduddiin zanki ayaa raggii saxwada ku barbaaray ka mid ahaa dabeetana wakhti markii uu muuqday geesinimadiisii iyo cibaadadiisii iyo wixiisii ayaa ninkii boqorka ka ahaa baqhdaad wuxuu u dhiibay magaalada muusal la yidhaahdo inuu madax ka noqdo muusal markii uu dejiyey buu haddana ballaadhsaday oo xalab iyo xamaa iyo ximis buu ku soo daray wuxuu bilaabay dagaal inuu la galo nimankii masiixiyiinta ahaa wuxuu dib u soo xoreeyey saddexdii imaare aan idiin sheegayay shalay mid ka mid ah imaaratu ruha ayuu dib uga soo xoreeyey nimankii saliibiyiinta ahaa isagoo dagaalka sii wada oo qalca la yidhaahdo jacbur markaasi xisaab ku haya oo habeenkii u seexday ayaa habeenkii ikhtiyaal lagu sameeyey waa la dilay dadka bar waxay tilmaamayaan nimanka xashaashiinta ahaa waaxid min albaatiniya baa dilay badhna waxay tilmaamayaan wiil u shaqaynaya arnu isaguba baatiniga ahaa calaa kulli xaal habeen isaga hordaa la dilay waxaa dhaxlay wiilkiisii nuuraddiin zanki lo odhan jiray wiilka uu ka tegay wuxuu ahaa nin geesi ah oo caabid ah oo zaahid ah oo askarta iyo racyaduba ay aada u jecel yihiin hamigiisa ugu weynina wuxuu ahaa qudus inuu dib u xoreeyo nuuraddiin zanki hamigiisa ugu weyn bay yidhahdaan wuxuu ahaa qudus inuu dib u xoreeyo weliba wuxuu rumaysanaa inuu xoog u xoreeyo waxay yidhaahdaan baldwinkii saddexaad boqortooyadii qudus ka dhisnayd markuu dhintay ayaa loo yimoo layidhi iminkaa boqorkoodii dhinto ay daciif yihiine weerar ma weeraraya buu yidhi ha muruga dhammaystaan nin la yidhaahdo camuur awal oo ah kii ka dambeeyey baldwiinkii saddexaad ee qudus qabsaday oo ay walaalahaayeen baldwiinka kan ayaa bilaabayba inuu isagu masar weeraro masarna markaa faatimiyiintii baa haysta masar markuu weeraray waa wakhti dowla faatimiyana ay sii daciifayso markaa saddex boqoloo sanoo dhadhow bay jirtaa waana aakhirkeedii markii dacfigu uu ku batay dabeetana boqorkii faatimiyiinta ahaa wuxuu ka dalbaday nuuraddiin zanki inuu ciidan u soo diro oo nimankan masiixiyiinta inaanay masar qabsanin sidaasi darteed baa waxaa loo diray salaaxaddiin ayuubi iyo adeerkii adeerkii ninkii la odhan jiray asaduddiin shiirikuwe shiirakuuhba malaa la yidhaahdaa iyana asadulghaaba bay la macnatay af carabigana asaduddiin unbaa la yidhaahdaa ninkaasi ciidan wataa la diray masar bay tageen boqorkiibaa haddana loo tegay faatimiga ahaa ee waxaa lagu yidhi war nimankani waa nimankii shaamna qabsada hadday meeshan kugu yimaadaan adna way ku inqilaabayana waa ku qabsanayaane nimanka iska celi oo sideed isaga celin karnaa waxa weeyaan inaad la heshiiso kiristanka nimankaa nasaarada kusoo weeraraya heshiis la gal waxu oggolow boqortooyadaadu ha kuu badbaado nimankana iska celi ninkaa faatimiga ahi waa taariikhtu ay u qortay buu ka tegey in kaana mulkii sayadhab wa misr satasqut fainanii saamuutu qariira alcayni ida dahaba mulkii ilaa yadi muslimin badala min an yadhaba liyadi kaafirin saliibiyin xaaqid ninkaa faatimiga ahi wuxuu yidhi boqortooyadaydu inay baaba'do oo masar la qabsado anigu waxaan ku samahay buu leeyay oo ishaydu ay ku xasilaysaa inay nin muslima gacantii gasho halkay nin gaaloo kiristana gacantiisa geli lahayd buu leeyay sidii bay ku difaaceen salaadiin iyo adeerkii nimankii masiixiyiinta ahaa dib baa loo celiyey nuuraddiin zanki laakiin isagaa waxa u muuqda baytulmaqdis inuu furto walidaalika isagoo aan weli weerar ku qaadin buu mimbarka dhistay mimbarka bayt sagaal iyo lixdankii miyay ahayd markuu ninka australiga ee sahyuunigii gubayay ilaa sagaal iyo lixdankii wuu yaalay waa la gubay markaasi markii masaajidka la gubayey bacda nakba markii juun laga soo saaray muslimiinta nakbadan u dambaysa israa'iil ay qabsatay augost koob iyo labaatankeedii baan filaya ayuu gubay mimbarkaasi ninkaa waktigaas ayuu mimbar u dirtay inay u sameeyaan oo ah mimbarka uu dhigi doono bayt marka uu furto laakiin nuuraddiin geeridu kuma simin ee wuu geeriyooday salaaxaddiinna adeerkii markii uu ninkaasi geeriyooday dib uu u soo noqday oo muusal buu dib ugu soo laabtay salaaxaddiin baa lagaga yimi markaa iyo ciidankii meeshii masar ahaan jirtay salaaxuddiin waxay yidhahdaan wuxuu ahaa nin dabeecad fiican oo sabir badan oo xakiimah oo geesiya oo haddana cidduu ka adkaado mutasaamix jiddan a bay yidhaahdaan aad iyo aad u naxariis badanoo dadka sii daaya wuxuu isku dayey markaa salaaxuddiin masar inuu hagaajiyo boqorku boqor aad u jilicsan buu ahaa masar buu hagaajiyey akhiiran waxaa dhacday xataa racyadii inay aad u soo dhoweeyeen salaaxuddiin nimankii katabada u ahaa ee wax u qori jiray xataa sultaankan faatimiga ah waxaa ka mid ahaa alqaadi alfaadil ee macruufka ah ee ninka ugu caansan ee salaaxaddiin wax ku qorayay ah raggaasoo dhan mustashaariin buu ka dhigtay way soo dhowaadeen salaaxaddiinna wuxuu aqbalay ninkaa faatimigaa boqortooyadiisa inuu u daayo laakiin waddanka inuu islaaxiyo boqorku faatimigii buu ahaa salaaxuddiinna waddankiibuu islaaxiyey muddo kadib ayaa ninkii faatimiga ahaa u timi isna waa geeriyooda wax carruura wuxuu ka tegay wiil yar wiilkii yaraa baa la yidhi ha boqro kaasuu yidhi war la boqri maayo naga tagordo wiilkii yaraa buu salaaxaddiin markaa uu eriyey saasuu ku qabsaday waddankii masar lo odhan jiray faatimiyiintaasi oo dowlad ballaadhan ahayd waayo maqrib alcarabi bay soo qabsadeen in badan oo ka mid a masar bay xukumayeen markii dambe shaam iyo xijaasna waa ku darsadeen iyo yamanba markii u kani dhacay ee uu salaaxaddiin qabsaday waxay noqotay dowladdii ay faatimiyiintu ka telin jireen oo dhan inteedii badnayd inay isaga soo raacdo marka yaman xijaas iyo shaam wixii ka hadhay inta masiixiintu qaadatay mooyaane waxay hoos yimaadeen ee dowladdii uu ka telinayay salaaxaddiin alayuubi salaaxaddiin muu sheega nin khaliifo sidii nimankii hore ee wuxuu yidhi khudbadda ha loo akhriyo boqorka jooga suldaanka degan khaliifat اlmuslimiin ee baqhdaad jooga waxaanu aqbalay inuu caalamulislaam oo dhan la mideeyo dagaaluu markaa bilaabay isagu nimankii saliibiyiinta ay isdilayaan dayru balax iyo ghazadan hadda la laysku dilayo iyo casqalaan dhulkaasuu dagaalla ka bilaabay kun iyo boqol iyo siddeetankii taariikhda miilaadigii markay maraysay ayaan usquulkii masriga ahaa wuxuu ama ciidanbadeedkii masaaridu waxay ka hor tageen safiinooyin ama ciidanbadeed ay frenjigu wataan oo meesha caka la yidhaahda la ysku haleelay wuu ka guulaystay boqorkii markaa baytulmaqdis ka telinayay oo baladweynkii afraad la odhan jiray ayaa hudna ka dalbaday heshiis heshiiskii buu la aqbalay heshiis laba sannadood in hudna la galo ayuu qaatay waxaa jira nin faransiis ah oo de shalton la yidhaahdo geesiyadii eh, la socday ciidamadii saliibiyiinta ee yimi ahaa oo guursaday gabadh haysatay ee antakiya boqorad ka ahayd buu guursaday deetana boqor buu ka noqday kadibna muslimiintu weerar ku soo qaaday akhiiran ciidamadii muslimiinta nin ka mida qabtay toddob-iyo toban sannadood buu xalab ku xidhnaa waa la soo daayay mar dambe haddana wuxuu yimi bayt gabadh kaloo boqoradu haddana guursaday dabeetana urdun qayb ka mid ah kark iyo dhulkaasi oo dhan buu qabsaday iyadoo heshiis ay kiristanku xaggan muslimiinta kala galeen buu ninkani wuxuu bilaabay inuu qutaaci dariiqnimo sameeyo oo muslimiintii shaam ka tagtay ee xajka qabanaysay ayuu jidgooyo u galay wuxuu laayey iyo wuxuu dhacay iyo wuxuu boobay buu ka dhigay bale waabuu kibrayo wuxuu yidhi maka iyo madiine waa inaan qabsadaa xabaasha nebi maxamedna waa inaan soo qoda wuxuu tegay bay yidhaahdaan e, ghaze iyo meelaha kan buu soo jarjaray e, wixii ku yaalay geed oo dhan buu soo gooyey dabeetana awr buu ku raray meel cidla'a ah buu ku sameeyey doonyo wuu soo raray badduu keenay dabeetana wuxuu bilaabay inuu duulimaad bilaabo duulimaadadiisaasi waxay soo gaadheen qaybo ka midi ciidaan meeshan la yidhaahdo waa meel xalaayib ka mid ah halkan ay isku haystaan hadda iyo goor masaarida iyo soodaanto dekad qadiima ah waa dekadihii saxaabaduba ay ka tallaabeen baan rajaynayaa markii islaamku uu dhulkan ka gaadhayay ilaa halkaasuu soo qabsaday bale ciidamadiisa badhcadan bay soo gaadheen baa la yidhaahdaa salaaxdiin alayubi markaa wuxuu ka mashquulay dagaaladii ay kristanka isku hayeen oo xaggaa usii jeeday dibbuu usoo noqday nimankii muwaxidiinta ahaabu wuxuu ka dalbaday oo iyagu badmareenna doonya lahaan jiray inay rag usoo diraan doonya iyo farsamooyin u sameeya ninkan buu dagaal ku qaaday kan iyo ciidankiisii bay dib u soo celiyeen maadaama uu ninkani burburiyey ama uu dhacay xujaadtii muslimiinta ee meesha ku socday ballankiina uu buray wuxuu bilaabay inuu argoosi ku sameeyo nimankaasi masiixiyiinta ah ciidamo dad ay leeyihin soo xaj tegiya waxbuu laba kun iyo shan boqol soo qabtay aduu haddana kadib heshiis baa lala galay uu soo daayey ninkani laakiin rabshadii ma daynin markii dambe kan iyo kii haystay ee qudus oo isna naagu guursaday ku helay meesha oo aan qoyskii boqortooyada ahayn labadaasi oo laba faaris ahaan jiray baa waxay isku waafaqeen salaaxadiinkanba maynu weeraro dabeetana cahdigii wuu buray salaaxaddiinna wuxuu u diyaargaroobay macraka kama dambaysa inuu galo ibnu kaiir fii bidaayatihi markaasi wuxuu leeyahay salaaxaddiin oo wata labayo toban kun oo askariyo ciidan ah iyo waxoogaa mutadawiciina yani mutaawiciinta waa dadkan xamaasadooday oo jihaadkun soo raacay laakiin ma aha dad tababaran ma aha iyo furanjigii oo site bay yidhaahdeen salibu salbuut saliibu salbuut waxay yidhaahdaan waa kii ciise lagu salbiyey saliibkii ciise lagu salbiyey oo la kala dhexdhexli jiray wax ka hadhay ayay aahaartoodu sheegaysaa markaa saliib barakaysan inuu yahay bay u haysteen oo baytilmaqdis iyo meelahan bay keeneen markaa nimankani si ay u caddeeyaan inay masiixnimada dhabtaa u dagaalamayaan saliibu salbuutna way soo qaateen iyagoo ama konton kun ama saddex iyo lixdan kun oo askari wata ayaa la ishelay dagaal baa dhex maray marka hore wuxuu soo qabsaday salaaxdiin alayubi tabariya iyo intii biyaha macaan oo dhan buu ka qabsaday iyaga dhanka bilaabiyaha buu dejiyey meeshan xitiin la yidhaahdo tuulo yar weeyaan oo hadda ka mida tuulooyinkan ay haystaan nimanka waa baaba'day iminka eh, laakiin waddanka israa'iil hadda lagu sheegaya bay ka mid tahay qaryadaasaa la ysku haleelay subax sabtiyeed eh, rabiicu l akhar shan maalmood ay ka hadhsantay an boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijiriyada oo u dhigma kun boqol iyo toddobiyo siddeetankii miilaadiyada dagaal adag baa dhacay dagaalka waxba tafaasiishiisa geli mayno laakiin waxay dhahaan wuxuu ku gebagaboobay dhowr iyo soddon kun ama soddon kunna in laga laayo ciidankii soddon kunna maxbuusnimo loo qabto almost inna waa la gumaaday inna maxbuusnimaa loo qabtay maxbuusnimo qura maahee labadii boqorba wuu qabtay boqorkii la odhan jiray gayda losinan oo ah kii qudus markaa ka telinayay iyo rinoda shetelon dashtayin bay qoraan had iyo goor kutubta muslimiintu kana arnaad ama aryaad bay u qoraan lakiin waa laba magac oo faransiisa labada boqorba gacantu ku dhigay markaasiyo waxay ka mid noqdeen maxaabiistii la qabtay labada boqor markii uu qabtay kii muslimiinta laayay wuxuu yidhi hala dilo kaas marka hore xujaaj sallaaye waxaasoo dhan isaga markiiba uu ka takhallusay waa la dilay kii kale wuxuu dhi waan ku sii daynaya laakiin ballanqaad inaad shaam oo dhan ka tegayso oo france ku noqonayso faransiiskaa ku noqonayaa buu yidhi ee isiidaa waa la sii daayey aduu shaam wuu ka guuray france ma tegina qubrus buu dowlad kale ka aasaastay qubrus iyo meelahaasuu iska degay ee nimankii la odhan jiray addaawiya walisbitaariya daawiye isbitaaryadu waa niman berigii hore intay meesha yimaadeen odhan jiray xujaajtan kristankee timaada meeshan u shaqaynaynaa akhiiran urura isu bedelay akhiiran ururo mobilaysidoo askaraysan noqday markii dambena noqday mutacasibiinta ugu adag ee u dagaalama masiixiyiinta labadaa gruubna wuxuu yidhi intii ugu badnayd iyagana ha laga takhalluso labadaa gruub oo ay yidhaahdeen muslimiintu waxay caan ku ahaayeen inay nebiga caayaan kuwaana wuxuu yidhi ha la laayo gurubbada uu ka takhallusay wuxuu markaa gacanta ku dhigay joolan ama goolan buuraan la yidhahdiyo agaarkoodoo dhan urdun buu qabsaday tabariyuu qabsaday cagkuu qabtay cagkaa heshiis la gashay caki waa saddexdii meelood aynu dhin masiixiyiinta ka dhistay boqortooyoy rohas eh, cimaadadiin zankiba hore u qabtay cakana haddaa la qabtay anطaakiya iyadu wakhti badan bay qaadato cahdi اlmamaalik bibris wakhtigiisii ayaa iyada dib loo soo celiyey shaam inteedii badnayd gacantuu ku dhigay caka iyo agagaarkeediiyo dhulkaa ilaa afar kun oo maxbuus oo muslimiinoo lagu hayay buu soo daayey mudunu falastiin intoodii badnayd buu dib u qabtay lebnaan qaybteedan hoose ee sayda iyo bayruut iyo kuwa kan iyana gacantay soo galeen ghaza iyo casqalaan iyo nables iyo biisaan iyo araadi alqowr oo dhan baa gacantooda soo galay waxay yidhaahdaan muslimiintu marka ay ka warramayaan meelahaasi gobollada qaarkood xisaar yar buu ku sameeyey iyana sidii bay ku qabtay baytulaxam buu qabtay madiinat alkhaliil baa gacantii soo gashay baytu jabriin baa soo galay yacni mudunu falastiin oo dhan intooda ugu badan gacanta muslimiinta ay wakhtigaasi soo wada galeen intan markay gacanta soo gelayeen kadib ayuu nasaaradu ogolaatay in heshiisya iyo wax lala galo baytlmaqdis waayo dagaalku xitiin buu ka dhacay xitiinna ilaa qkilomiter bay baytlmaqdis u jirtaa baytlmaqdis toos umuu imana dhulkii kaleo dhan oo ay haysteen buu kasoo wada takhallusay intaa kadib buu baytlmaqdis yimi baytlmaqdis markaasuu xisaar geliyey maalma markay ku jireen ayaa manjaniqyada lagu garaacay manjaniqyadu waa madaaficdii qadiimkaee waaga hore la isticmaali jiray kadibna waxay aqbaleen ammaan in la siiyo oo ay isdhiibaan sidii buu baytilmaqdis ku qabsaday baytulmaqdis iyagu markii ay gacanta ku dhigeen wixii muslima joogay way xaaqeen waa laayeen salaaxdiin aliyuubi markuu gacanta ku dhigay wuxuu ku yidhi ammaan baan idin siiyey ciddii joogaysa ee magaalada deganaanaysa ninkuu toban diinaar buu iska bixinayaa jizya ah ilmaha yarna laba diinaar oo jizya ah laga bixinayaa qofka dumarana shan diinaar oo jizya ah bay bixinaysaa ciddii rabta inay tagto xoolihiisana wuu qaadan karaa waanu tegi karaa wadaadkii botriga ahaa ee qadiiskoodii ugu weynaa xoolihii meesha oo dhan iyo wixii muslimiinta ay ka dhaceen oo dhan intuu qaatay ayuu wuxuu yidhi waxba yaan la taabanin ciidan buu ku daray ilaa iyo madiinatu suur in la geeyo dabeetana wixii ka dambeeyana uu halkaa ka sii baxo taarikhda ragga qoran qayb ka midi ah oo muslimiinta ka midi ah waxay yidhaahdaan tasaamuxa salaaxuddiin xad af buu ahaa oo ragga aan ahayn in la sii daayo oo tiro badan buu sii daayay bay yidhaahdaan laakiin salax noocaas uu u dhaqmi jiray yuhuuddii ugu horraysay markaa meesha ku soo noqoto timaaddaa salaaxuddiin bay la socdeen salaaxuddiin waxaa la socday ilaa labiyo toban tabiib oo yuhuudah waxaa ka mid ah muusa bnu maymuun muusa bnu maymuun waa nin wadaad yahuudi ah ilaa hadda kuwa mutacasibiinta israa'iil degan qaybo ka mid ee ah waxay ku abtirsadaan inay madhabkii muusa bnu maymuun haystaan muusa binu maymuunna wuxuu ka tirsanaa dhakhaatiirta uu wato Eh, salaxdiin alayubi dhakhaatiirta ay ciidankiisu wataan buu ka tirsanaa saasuu wuxuu u oggolaaday yahuudda qayb ka mid ah inay markaasi soo degto meesha ay ka doonayaan inay degaan waayo markii hore waa laga eh, nimanka kristanka ahi markii horena way ka baabi'iyeen markii muslimku haystana waa kuwii cumar heshiiska kula galay inaan yuhuudi nala deganaan karin markii dambe ay xoogga ku qabsadeenna may aqbalin yuhuudi inay soo degaan taarikhyahanada reer galbeedku marka ay ka warramayaan salaaxuddiin si hayru caadiyay uga warramaan oo ammaan ay ka tiro badiyaan wixii uu sameeyey maadaama in badan ilaa xad qaarkood ay sheegtaan war ninkuu hoostuu masiixi ka ahaa ama islaan masiixiyadaa dhashay ama khuraafaad caynkaasay qaarkood qoraan iyagoo diidan yanii ninkan itisaamuxa badana uu sameeyey inuu muslimiyey iyadoo la ogiyay muslim mooyaane cid wax saamaxdaba inaan la arag salaaxudiin alayubi magaalada qudus wuxuu ka sameeyey madaaris tiro badan waxaa ka mid ah madrasadii caanka ee ah, shaaficiyadu lahaydee madrasatu salaaxiya iyo ribaad suufiya ribaadku waa meel degaana ah, cunana leh oo dadka cubaad diinta iska degaan ku cibaadaystaan xataa masaajid baa looga dhex dhisaa waa meel cunnadii iyo cibaadadii iyo wax walbana ay ka helayaan marka dadka ilaahay u go-ay unba iska geli jiray nidaam caynkaasa ka jiri jiray caalam caalamulislaam iyo ribaat la yidhaahdo dadkaasi degaan marka ribaat lisuufiyana wuu dhisay madrasadaana wuu sameeyey madrasadan waxaan iyada gaarka ugu sii tilmaamayaa culammadii waaweynayda muslimiinta ahayd waa meelahee ay ka soo baxeen ama ay asaatidada ka ahaan jireen raggii ninkii koowaad usta madrasada hayay waxa weeyaan ibnu shadaad ninkii la odhan jiray qaadi lqudaat ibnu shadaad nin culammadii muslimiinta casrigiisii ugu waaweynaa ka mida ah. waxaa ka mid ah ibnu casaakir nimankii madrasada ahayn jiray waxaa ka mid ah ibnu salaaxi muxadidka ahaa saaxibu culuum alxadiid madrasadaasi nimankii joogi jiray madrasa qadiima bay ahayd waxaa ka mid ah ibn اljazari saaxibu nashr fi qira'aati اlcashr moxamed ibn اljazari afarta wadaadahan sheegay afartaba waa shaaficiya marka waxay ka mid ahaa en culammadii madrasadan hayn jiray iyo cadad khafiir min alculamaa ayaa ka soo baxay raggii madrasadaa joogi jiraya ah. macalasaf waa dambe haddii wakhtigu inagu sugo waynu ka warramiye ayaa madrasadan waxaa loo bixiyey hadiyad oo waxa la siiyey ninkii ka talinayay boqorkii jarmalkaa la siiyey oo kiniisad baa loo bedelay ahdi dawla alcismaaniya qayb ka mid ah ayaa hadiyad loo siiyey qunsulkii faransiiska ahaa ee naboleon thalith iyadoo loo siiyey iyadoo la ictiraafayo faransa almaniya maaha waa faransa tu kalaan tilmaami doonaayo ka almaanigaana la siiyey sababta loo siiyeyna waxay ahayd meeshan hadda uu qabsaday putin qiran meeshan la yidhaahdo ee u buutiin qabsaday qiram waa tataarkii muslimiinta abaa deganaa dowla cumaaniya bay ka mid ahayd baa soo weeraray dabeetana faransiiska dowla cumaaniya caawiyey si ay isaga difaacaan markaasaa raashiya laga difaacay inay qiram qabsato oo ka mida dowla cumaaniya saa daraaddeed buu abaalmarin u siiyey isna madrasada halkaa ku taalla si kastaba ha noqoto magaaladii qudus la odhan jiray iyo masaajidkii iyo madaaristii tirada badnaydna laga dhisay saasay salaaxuddiin gadaashi aan nimaadno dowla al ayuubiya dhibta ugu weyne taariikhda islaamiga ee siyaasiga soo martay waxa weeyaan waxaan jirin aaliya liistimraari alxukma ay madaxdu ku kala wareegto ilaa haddana weli muslimiintu may tatwiirin aaliyadaasi khulafaa uraashidiin baa u dembeeyey aaliye saxa oo ay ummadi madaxdeeda ku doorato oo lagu wareejiyo wixii ka dambeeyey dhaxaltooy ay ahayd dee dhaxalkana dadku xoola maaha laga dhaxla aabahood waa waxaan jirin dhaxaltooyadaasaa lagu waday dhaxaltooyadaasi waxay keeni jirtay markaa caruurta uu ninkaasi dhalay ama nimanka walaaladii inay isku dilaan yaa meesha qabsanaya salaaxuddiin nin cibaado badan oo xikmad badan oo sabir badan oo geesiya waxaan u malaynayaa labaatan iyo afar sannadood buu madax ahaa lix iyo toban sannadood goob dagaal buu ku qaatay baa la yidhaahdaa labaatan iyo afartii sannadood ee uu madaxweyne ahaa nin aada u xikmad badanoo xakiimu ahaa culammaduna aad agtiisa ay uga dhowdahay oo maamuusa oo la taliyaalay u yihiin laakiin raggii ka dambeeyey may noqonin sidiisii iyagiibaa iskhilaafay dowladdii ayuubiga ahayd oo markaa min xijaas ilaa shaam ilaa masar ahayd way kala googo'day gobolba nin baa qaatay waana laysdilay qudus baynu inagu ka warramayna markaase qudus nasiibkiisa waxay ku biirtay alafdal caliy bnu yuusuf bay gacantiisa gashay waa ninka ka sameeyey madrasadana caankaee la ydhaha almadrasa alafdaliya iyo ribaat almaqaariba meeshan hadda lagu murmo had iyo goor marka bayt almaqdis laga warramayo baabka maqhribigaa meelahana yuhuudda hadda soo daloolinayaan ama jeexanayeen ka mid a ribaat almaqhribi waxaa loo siiyey maqaaribta wakhtigaasi ay dagaalada saliibiyiinta ku jireen bay taageero xoogan dowla muwaxidiin ka heleen oo ku saabsanayd doonyo iyo wax la mid ah abaalgud loo abaalgudayo in salaaxaddiin ay waxtareen ayuu inankiisana cali ibnu yuusufkani u dhisay intaasuu ka siiyey wakhti markii la joogo almelik alafdal waa geeriyooday walaalkii almelik almucadam ciisa bnu axmed ibnu ayuub ayaa qabsaday laakiin waxaa qariiba ninka kani wuxuu yidhi qudus uma baahna suur lagu wareejiyo suurarkii difaaca magaalada wahaabuu dumiyey isagoo le rag baynu no inagaa difaacayne maxaa suurarkan inoo keenay iyadoo magaaladii bilaa suuras ka tahay ayay mar dambe nimankii soo hungureeyeen nin kaloo ay walaalahaayeen oo la ydhahdo alkamil ibnu axmed ibnu ayuub baa qudus qabsaday haddana laakiin kaasi wuxuu taariikhda islaamigaa kaga qoran yahay ceeb waa ninkii hadiyadda u bixiyey bayt almaqdis mar labaad magaaladii qudus la odhan jiray nimanay walaaliyiin bay isqabteen iyo ilmaadeerayiin dabeetana wuxuu is intaad kuwan isdilaysaan hadday kuwa kristanka ku soo weeraraan meeshana waa lagaa qaadan waxa kuu fiican buu istusiyey isagu inaad kristanka la heshiiso sidaad kula heshiin kartaana waa inaad bayt almaqdis iyaga siiso nimankana markaa ay kuu caawiyaan oo aad iska dhiciso heshiis buu la galay ah inay qaataan bayt almaqdis masaajidkoo qudha inay muslimiinta u reebaan inta masaajidku yahay muslimku ha xukuma buu yidhi laakiin magaaladii qudus la odhan jiray idinku qaata magaaladaasi waxay gacanta u gashay markaa fredrigii labaad ninkii la odhan jiray fredriga labaad waa yurub ninkii ilbixiyey waa ninkii haystay meeshan siqiilaylan la yidhaahdo aan rajaynayana markii dambena inuu dhaxlay almaniya waa ninkii sameeyey jaamacaadkii ugu horreeyey yurubba laga dhiso jaamacatu bolonia iyo sarlon tan dambe waa jaamacaddii koowaad ee tib ee laga dhiso waddanka yurub oo dhan ta kalena waa jaamacaddii ugu horraysa yurub laga dhiso waayo yurub jaamacadii aqoon may aqoonin ninkanoo markaa muslimiinta aqoontoodii raray ayaa labadan jaamacadood sameeyey calaa kulli xaal frederiga labaad oo meliku faranja ah ayaa qabsaday meeshii qudus lo odhan jiray mar kale ayay baytalmaqdis waxay gacantaa nimanka kiristankaa ku jirtay shan iyo toban sannadood bay haddana dib uga talinayeen ninkaasi markuu siiyey kadib taariikhduu hijrigii markay maraysay lix boqol iyo toddobiyo soddonkii ayaa almeliki naasir daawuud kan mid ay walaalahaayeen kuwii ay saayeen ka mida baa dagaal la soo qaaday kan baa qabsaday markaa dib buu uga xoreeyey laakiin muddo yar markuu isna joogay ayay isdileen adeerkii oo ah kii masar haystay almaliki saalex nejmadiin ayuub adeerkii bay isdileenoo masar haystaa si uu ka masar isaga celiyo ayaa haddana nimankii dib loogu celiyey la yidhi war masiixiyiinta iska qaata kan ninkaasuun ila riixa marka waxaad arkaysaa muslimku mar kastoo uu jabay taariikhdiisa markaad dib ugu noqoto waa maruu intuu isagu isdilay gaalada u kala dhuuntay muslim wada jira oo taariikhta gaal ka xoog roonaaday lama hayo mar labaad bay haddana gacanta nimankaasi dib ugu noqotay iyo kii laakiin markan dambe wax badan gacantooda kumay jirin waxaa dib uga xoreeyey ninkaasi najmudiin ayuub ee haystay masar ayaa dib u xoreeyey casriga ayuubiyiinta haddaynu intaa ku soo dhaafno salaaxadiinoo xoreeyey nin ka mida dhashiisiiyo dib u dhiibay mid ka mida dhashiisiioo dib u xoreeyey haddana dib u dhiibay nimay walaalahaayeen najmudiin almelik alcaadil la odhan jiro dib u xoreeyey wakhtigii ayuubiyiinta intaasay ku dhammaatay waxaa bilaabmay casri cusub oo ah alcasri almamluuki dowlal ayuubiya way dhammaatay dowlal mamluukiya baa bilaabantay najmudiin ayuub waxaan filayaa malaa xamalaadkii mid ka mid ah ay kristanku soo qaadeen shanaad mise lixaad mid ahaan ayaa isagoo dagaalka ku jira oo masar agagaarkeeda la isku dilayo ayuu isagu geeriyooday waa islaantii macruufka aida shajaratu dur lo odhan jiray markay qarisay dhimashadiisii dabeetana inuu nool yahay bay ka dhigtay sidii bay muslimiintu dagaalka ku galeen sidii baa lagu jebiyey nimankii gaaleed gaalada markii la jebiyey kadib ayay inaan uu dhalay ku wareejisay madaxnimadii islaam fariida bay ahayd nimankan mamaaligta ahi waa dawlo iyana muddo dheer caalamulislaami ka talinayay waa niman asalkoodu waa turki iyana asalkoodu waa khawaarzimiyiin iyo saqaaliba in ah waa niman taariikhda islaamiga in badan caan ku ah sababo daraaddood kow niman culammana ah culammadana jecel bay ahaan jireen waayo qaab najmu ninkani markii uu gruubkan samaysanayey alcaadil alayuubi markuu gruubkan samaysanayey inqilaabaadku markay bateen buu dadkan ka shakiyey dhallinyaruu dhankaa ka keensaday dhallinyaradaa meel buu ku xareeyey intay shan iyo toban jir ka yaryihiin diin baa la baraa culammo marka laga dhigo kadib ayaa kuliya caskariya la geliya askar baa laga dhigaa marka waxay ahaan jireen ninaman cilmiga shareecadana si fiican u yaqaana cilmiga ciidankana si wanaagsan u yaqaana taariikhda islaamigaa ah marka la eego marka laga reebo inqilaabadii iyaga dhexdooda ahaa waa niman bari iyo galbeedba muslimka difaacay waa mongolianiski tataarkii waa nimankii jebiyey xamlaad tiro badan oo ay lahaayeen nimanka masiixiyiintana waa nimankii jebiyey madaaris aad u tiro badan le way dhiseen waxay isugu faani jireen nin waliba inuu madaaris iyo masaajid inuu waqfiyo aad bay kuwaana u sameeyeen casrigoodii waxaa la yidhaahdaa shaam iyo masar iyo xijaas iyo yeman aad bay u kobacday baa la tilmaamaa ilaa iyo mudda iyaguna maamulayeen muddadii iyagu haysteen kristan ma soo hunguraynin bayt almaqdis iyo agaarkeeda bale mamlakadii qurhe ku hadhsanayd ee aan baakiyo ahaydna way ka xoreeyeen sidaa awgeed bay noqotay caalamulislaami intii loo yaqaanay inay gacantooda ku jirto qaybtaasi oo aanay wax kale ka jirin akhiiran dowladdoodu iyaguna waxay duntay dowla alcumaaniya markii ay xoogaysatay saliim ilawal ayaa shaam saliim ilawal waa turkiga madaxdiisii boqor ka mid a ah. dowladda turkidu ama dawla alcumaaniya markaynu idhaahno waxay ku jihaysnayd xagga kiristanka waxay ku jihaysnayd yurub iyo siday u furan lahayd laakiin iyadoo dagaallo xooggan xaggaa ka wada ayaa xagga niman baatiniyiini ka samaysmeen dawla safawiya tan ay iminka eeraan ku abtirsato waayo eeraan sunniyiin bay ahaan jireen shan qarni wixii ka horreeyey oo khuraasaan iyo dhulkii culammada muslimiinta ka soo bixi jirtay ayaa ninkaas yimi safawi ismaaciiliyey dabeetana meeshii buu qabsaday muslimiintii buu gumaaday shiicanimadii buu xoojiyey eeraan oo dhan buu qabsaday wuu soo socday qayb ka mida ah ciraaq oo dhan buu qabsaday wuxuu ka cabsaday markaa saliim ninkan iyo dhibta wado wuxuu joojiyey dagaaladii yuruba dib buu soo noqday dabeetana wuxuu isku soo daray caalam dhammaantii oo dhan rartay inuu qabsado wuxuu qabsaday masar iyo wixii ay haysteen oo dhan shaam buu ka bilaabay mamaaligta ciidankii ugu dambeeyey shaam bay yimaadeen qansawaan nin la yidhaahdo meel la yidhahdo marju daabiq oo suuriya ku taalla laysku galay wuu jebiyey saasay kula wareegeen dowla dowlalmamaalik oo dhan dowladdii shiicadahaydna aad buu u eryaday ilaa uu dhul badan ka qabsaday waa dowla cumaaniya waqhtiyadii ay ugu dhulka weynayd yacnii milyan square kilomitr in ku dhadhowbay dowladdiisu gaadhay baa la yidhaahdaa markii ay soo galeen mamaaligta waxa lagu jabiyey baa la yidhaahdaa farsamo aanay aqoon bay dowla cumaaniya keento madaafiicda lagama aqoon caalamlislaamiga soke marka madaafiic buu la soo galay dabeetana xalab agteeda meelaa buu ku jabiyey cahdigaa ay haysteen dowla cumaaniya waayana ahdi cusub marka qudus iyo qadiyaddeeda laga warramayo muddo nimankii ka horeeyey mamaaligtii iyo qaybtaasi dimashik waxaan u jeedaa qudus aad bay cahdi lmamluuki u kortay madaaristii cilmiga ugu caansan ee la yaqaano taarikh alislaamiya oo tiro badan bay ka dhiseen waxaa ka mid ah almarkaz madrasadii atankaziya lo odhan jiray المدرسة الكريمية المدرسة الأمينية المدرسة اللؤلؤية المدرسة الجاولية intuba aahaartoodii qaarna weli sidiibaa bay u shaqeeyaan aahaartoodii intuba weli way ka taagan yihiin bayt اlmaqdis markaad tagto dowla alcumaaniya markaynu nimaadno iyo turkida horta nimanka turkida la yidhaahdo kun sannadood in ku dhow bay muslimiinta difaacayeen laakiin dadku inta badan turki marka la sheego wuxuunbay u fahmaan dowla alcumaaniya marka laga soo bilaabo dowla alkhawaarizimiya turki bay ahayd dowla alsaljuuqiya turki bay ahayd dowla alghasnawiya turki bay ahayd dowla tuuluuniya turki bay ahayd dowla almamluukiya turki bay ahayd xataa dowla alikhshiidiya intiiba waxay dhahaen duwalkaasoo dhammi isir turkiya bay ahaayeen waa dadkii ka yimi dowladahan hadda ka go-ay go'ay raasheenka iyo dhulkaasi dadkii deganaan jiray marka asal ahaan caalamislaamigan kaley xukumayeen ama dhulkii carabtu deganayd iyo waxan bay xukumayeen laakiin asal ahaan waa dad ah, atraaka marka la wada eego marka marka la isku daro duwalkii turkida ahaa kun sannadood in ku dhadhow bay ka telinayaan caalamulislaami siiba ahlu sunnaha ay difaacayeen manaatiq aad u ballaadhanna waa xukumayeen laga soo bilaabo jayna dacalkeeda ilaa fiyaano dacalkeeda inta ka dhexleh leh dowladda islaamiga ee turkida ee kale nooc ahayd baa ka talisay ilaa akhiiran kun sagaal boqol iyo afariyo labaatankii saddexdii marj uu ka takhallusay ninkii la odhan jiray mustafa kamaal atatorik oo nin cilmaaniya asalkiisana muran ku jiro ma yahuudiba ma turkibaada asalkiisana laguba murmo kunkaas sannadood bay talinayeen haddaynu dib ugu noqonno sulaym markuu qabsaday meesha tan xijaas iyo bayt اlmaqdis iyo dhulkan oo dhammi way soo hoos galeen dowladahaasi in badan bay difaacayeen dowladdii islaamiga ahayd ama qudus qudus waxaa ku soo talagalay inay qabsadaan mar bortugaaliyiintii alxadaara albortuqaaliya markay doonyaha ama maraakibta yeelatay iyo madaaficda waxay isku dayeen inay madiinana qabsadaan baytalmaqdisna qabsadaan dagaallo badan bay la galeen waa jebiyeen kadib holandiyiintii bay jebiyeen kadib ingiriis bay jebiyeen kadib faransiis bay jebiyeen intaasoo goorba dowla alcumaaniya waxay ilaalisay baytalmaqdis iyo xijaas inaan gaalu soo dhowaan karin laakiin eh, iyadana xanuunkii uuna caalamulislaami geli jiray baa galay oo ah khilaafadu istibdaadku markuu galo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya latanqudunna cura alislaami curwa curwa xukumka islaamiga islaamka guntimihiisa guntin guntin baa u furi doontaan markaa guntin furtaanba ta ku xigtaa ku dhegi doontaan guntunta ugu horraysae aad tuuri doontaan buu nebigu yidhi waa xukumka guntinta ugu dambaysa idinka lumi doontaana waa salaada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii islaamnimadaa mar kama wada tegaysaane eh kolba qayb baa la dayacayaa buu nebigu tilmaamaya waana kii nebigu sheegay khilaafadu dee soddon sannadoodun inay noqonayso soddonkuna waa soddonkii dee khilaafa raashid ay joogtay guud ahaan waddankii shaam lo odhan jiray waxaa qabsaday dowla alcumaaniya dowla alcumaaniya system bay u dhisnayd la yidhaahdo marka hore walaaya wilaayada waxaa ka horreeya mutasarifa baa ka hoosaysa mutasarifiyada waxaa ka hooseeya qadaa qadaaga waxaa ka sii hooseeya naaxiya wilaayadu waa gobol dhan oo markaa amiir leh inta ugu badan leh wilaayadaa markaa laga yimaado gobollada wilaayada ay u qaybsantee waaweyn mutasarifiya baa la yidhaahdaa mutasarifiyadaas ama wilaayadii cuhmaaniyada haddaynu soo qabanno bayt اlmaqdis waxay hoos tegaysay markii hore taqsiimaadkaasi ay iyagu samaysteen taqsiim ka mid ah markii dambena mid gaara oo laga xukumo santarka ama dowla alcumaaniya boqorku uu toos u xukumo ayaa laga dhigay waxay u sameeyeen wax tiro badan waxase wakhtigaa bilaabmaya wixii ka dembeeyey dacfigii ay soo gaadhay dowla cumaaniya waayo dowla cumaaniya inta ay haysatoo dhan waan ka soo boodayaa waayo lama hunguraynin baytlmaqdis in si xoog lagu qabsado waxay ahayd un wixii ka hor intaa ka horraysay baa xoogga lagu dayey laakiin markan iyagaa noqday dowladda ugu xoog badan ee dunida ka talisa waxaynu iman karnaa markaa aakhir addowla alcumaaniya waa sulطaan cabdilxamiid waalqadya alfalastiiniya iyo christian zianismku markuu soo baxay xaqiiqadu waxa weeyaan yuhuudi bayt اlmaqdis iyo falastiin ma qabsanin ee waxaa qabsaday xaqiiqada dhabta ah christian zianism kristan yuhuudoobay oo ah madhabka brotestanka ah marka isagu muxaadara gaar uu u baahan yahay halkaasaan maantana ku joojinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullah dee midna idan xasuusiye sacabkaasi addama inlan agteenna kumuu ammaanayn marka in iskama daysaan baa ka roon muslimku inuu takbiirta iyo inuu ilaahay mahadiya iyo farsamo kale inuu naqaanaye farsamadaas sacabku inagama tirsana wasalaamu calaykum